markii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac bilowgii adduunyada baratankii bilowda kale lawaa barbardhac iyo badin baf kula wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka e n n maqal wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan sabti weeyaan waana kow iyo tobanka bisha labaad sanada labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha doorka yenen saaxiibada waxaan idinkugu soo gudbin doonaa kulmada la ciyaari doono premier leaga kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta westham ayaa saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqah ooda ciyaara iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea shaxda weerarka ay doonaya in isbeddel ku sameeyaan ciyaaryaanka idhahdo maqayla mudirigi sidoo kaleeto jaw falakis iyo weliba ninka la madweke ayaa la saadaalinaya in kulanka weerarka lagu soo bilaabi karayo sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa hogaamiyaasha horyaalka brimer leaga ee the ganaris waxa ay markaasi dabcan la ciyaarayaan caawa lixda maqrinimo kooxda kubadda cagta brentford iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ay doonayaan in wadada guulaha ay kusoo laabtaan oo kooxda kubadda cagta brentford laakiin shantii kun ugu dambeysay waxay ahaayeen kuwa aad u khatar badnaa inkastoo kooxda kubadda cagta arsenal kulankii ugu dambeysay markaa la garaacay laakiin brentford oo kula xiisa badan weeyaan iyadoona sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta sports la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta laser newcastlena kooxda cagta barmus ay la ciyaari doonaan caawa sideed haweenimo qadar soddon daqiiqa dhan kale liigahan haddiinu eegnaa kooxda kubadda cagta sevilia iyo weliba e, maloorka ayaa wada ciyaaraya halka atletico bilbaw weliba kooxda kubadda cagta falanshia wada ciyaarayaan bayer munigna way ciyaari doontaa hal kooxda kubadda cagta hoburashii duudmudna ay ciyaari doonto waxay bixi doonaan kooxda kubadda cagta lagu magacaabo berryman halka ligwankana kooxda kubadda cagta b ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta monaco iyadoona ninka layihahda linal misdi shaki la gelinaya kulankan waxaa laleeyahay linal misdi kulanka macquul weyn uu ciyaari waayo oo kulanka dhaawac ayuu kaga maqnaan karaya dhanka waa seereeda talyaaniga haddinu eegdana roma caawa la ciyaari doontaa sideedda habeenimo koox kubadda cagta leje iyadoona sidoo kaleetana club walkaabka finalkiisii koox kubadda cagta real madrid ay la ciyaarayaan tobanka habeenimo caawa kooxda kubadda cagta alhilaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aynu idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaal soo dhowaada cabdirasaaq iyo barnaamijka farsameynaya cabdirashiidna barnaamijka waa uu idinla socodsiinaya soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha doorka enen waayahay saaxiibadaas maqal wanaagsan markan waxaanu ku bilaabeynaa ciyaaraha jira iyadoona horyaalka premier league ay jiraan kulamo aada iyo xiso badan kooxda kubadda cagta chelsea waxay ciyaari doonaan kulan derbiya ah, waana kulanka london derbiga la yidhaahdo waxay markaa dabcan caawa ama galabka weya saddexda kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westham ayay la ciyaari doonaan garoonka london stadium ayayna booqan doonaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea xaaladda ay ka xun tahay saddexdii kun ugu dambeysayna ee eh, dabcan kulan hal kulan ay ka badiyeen horyaalka premier leaga markii la eego hadaba blues ayaa dooneysaa in markaa shax ay dabcan ay yani shaxdooda isku dhaf ay sameeyaan oo yani ciyaartooyda qaar gebi ahaanba kursiga kaheedka la dhigo oo iyadoo la saadaalinayo ciyaaryahanka tirado maqaylo mudrigi sidoo kale falakis dib ugu soo laabtay iyo weliba hafarts lagu soo bilaabi karayo xataa waxaa leeyahay fartikeed ayaa la gelin karaya ama ayaa kulanka lagu soo bilaabi karay ayaa leeyahay marka laakiin waynu arki doonaa laakiin shaxda macquulka ah ee kooxda kubadda cagta jilsa ku ciyaari karaysa waa shaxdan keeba golhayaha bedshill iyo weliba ninka lateega silva ri james bijilwal ayaa ciyaaraya enzo fernandes galagaariyo mount oo halka weerarkana ninka layidhaahdo hafartis madweke iyo weliba ninka layidhaahdo felix ayay ciyaari karayaan sidoo kaleetana eh, macquulee tahay in kulanka lagu soo bilaabo ninka maqayl mudrigi oo kulankii ugu dambeysayba xanuunsanaa iska hirgabsanaa oo tababaraha eh, chelsea garham botter uu shaac ka qaaday in kulankaasi ninka xaaladiisa aysan ahayn mid wanaagsan haddaba eh, tubaraha kooxda kubadda cagta chelsea ayaa wax badan waa uu ka hadlay shirkiisii id waxaana uu shaaca ka qaaday in xataa hadii la ceeliyo eh, ninkii ral garhan botter macquul tahay wuxuu leeyahay runaantii markii aynu eegno chelsea xaaladeeda haddii hadda la ceeliyo waa macquul weyaan sababtay tahay natiijada ayaaba sidaasi ayuu leeyahay laakiin waxaynu arki doonaa ayuu leeyahay in chelsea ay soo laaban doonto iyadoona tubaraha kooxda kubadda cagta chelsea garhan botter sidoo kale uu shaac ka qaaday in ciyaartooyda sida ninka laado cofasi dani zakaria iyo weliba fofana ay soo laabteen laakiin dabcan la shaacinin in lagu soo bilaabi doono safka koowaad ee kooxda kubadda cagta ee chelsea markiinu eegno sidoo kale kabtanka kooxda kubadda cagta ee chelsea ninka layihahdo ceser asbelqueta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sanadkan chelsea ay heli karayaan top forka iyadoona inta badan leeyahay saadaalayaasha in chelsea sanadkan aysan heli kareyn afarta sare horyaalka brmeleaga laakiin kabtanka wuxuu aaminsan yahay in kooxda kubadda cagtadii blues ay awoodaan in markaa eh, dabcan ay ku guuleysan karayaan eh, eh, afarta boos markii la marka waynu arki doonaa marka waa ka kulanka covasig ilaa mendy ilaa dan zakaria bolosig iyo fafana ayaa la shakinayaa in kulanka dabcan aysan ciyaarin laakiin ciyaartooyda qaar waxaa leeya waa macquul weyaan halka kooxda kubadda cagta westhamna markii aynu eegno westham waxay ku jiraan waayo xun oo dabcan waxay ku jiraan kaalmaha ugu dambeeya horyaalka bremeliga kaalinta toddobiyo tobanaad ee horyaalka ay ku jiraan oo shantii kun ugu dambeysay horyaalka bermelega ay ciyaareen keliya hal kulan ayay markaasi guul gaareen labana barbadhac galeen oo laba kale waa la garaacay kooxda david moys ayaa markaa dabcan hel ciyaareed xun qaadanaysa ko ee kulan oo ciyaareen keliya waxay badiyeen shan kulan afar barbadhac galeen labaiyo toban waa la garaacay sideed gool ay dhaliyeen keliya lix iyo labaatan goolna waa laga dheliyay kooxda kubadda cagta westham kulankii ugu dambeysay westham ee garoonkooda ay ku qaabilaysay kooxda kubadda cagta the blues waxay ahayd kulankii afartii december xilli ciyaareedkii hore kuwiy labaatan markaasi oo kooxda kubadda cagta westham saddex gool iyo labo ku garaacday kooxda kubadda cagta jelsia ciyaaryahanka la yidhaahdo dabcan mazawogo ayaa dabcan goolka gushi ka dheliy xili dambe sideetan todoba markii mareysay waa xilli ciyaareedka hore weyan kulkii ugu dambeysay marka laakiin labadii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta jelsiga way garaacaysa kooxda kubadda cagta westham mar laba hal marna hal iyo waxba marka sidoo kale garham botter kulankii ugu dambeeyey uu wajahay kooxda kubadda cagta westham waa uu garaacay laakiin waynu arki doonaa galabka haddii kooxda kubadda cagta jelsiga ay badin weyso laakiin inta badan waxaa leeyahay haddii kooxda kubadda cagta dee buluus laga badiyo oo yacni chelsea la garaaco waxaa leeyahay gerham botter waa ciirin doonaa sida iminkanba qorshahu yahay eh, maadaama eh, gerham botter eh, ciyaartooydiisii muhiimka ay usoo laabteen sida ciyaaryahanka laihahdo bin chilwell iyo waliba james ay usoo laabteen dhexdan ay macquul tahay ingolo kanta xataa kulanka soo socda oo james leaga leeyahay macquul weyaan inuu dib ugu soo laabto iminkanba tobabar ama tobabar goonigooni ayuu qaadanaya marka waxaa leeyahay haddii westham ay garaacdo kooxda kubadda cagta jelsia halkaasi waxaa kusoo ilaaday waayihii gerham boter oo waxaa la saadaalinayaa inuu diyaarsan yahay dabcan macalinkii hore kooxda kubadda cagta barcelona ninka layihaahdo luis arekey waxaa leeyahay ninka lagu bedeli doono waa ninka weyaan xataa haddii la waayo argentino ayaa leeyahay isaga xataa waa diyaar weyaan marka Eh, garham botter marka wuxuu ogyahay in kulankan uu yahay kulan muhiima chelseana kulankan eh, dabcan markii la eego ay u baahan inay badiso kaalinta eh, afaraad ee horyaalka premier leaga markii aynu eegno waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee newcastle toban dhibcood ayaana ka sayreysa afartan dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta newcastle united marka newcastle united ayaa toban dhibcood ka sayreysa kooxda kubadda cagta chelsea marka waa in marka ay weeraan ay eh, yani markaa eh, ay iska soo yeerayaan jelsia ujeedadu weyn waxay tahay sanadkan inta ofoorka ay ku guuleystaan iyadoona jelsia markii la eego keliya hal koob ayay rajeynayaan sanadkan waa haddii ay qaadaanna xil ciyaareedkooda wuxuu noqon doonaa mid guuleysta waana james leaga weyaan james leagan waynu ognahay waxaa jira kooxo inabaan aan caadihayn oo aada u khatar badan laakiin james leaga iyo weliba horyaalka markii la eego dadka qaar waxaa u jilcan inay markaasi dabcan horyaal ku dagaalamaan qaarna chelsea oo kaleeto marnaba ma laga saari karayo guuleysiga james leaga markii la eego sababtay tahay waxay haystaan ciyaartooy ee aad u khatar badan keliya ciyaartooydan haddii isfahmaan waxaa macquulah in ay dabcan ku guuleysan karayaan wayaan marka chelsea eh, way ku guuleysan karayaan james leaga waxayna ku jiraan shanta kooxood loo saadaalinaya inay ku guuleysan karayaan laakiin haddii xaaladan ay socdaan chelsea waxaa leeyahay james leaga iskadaaya kaalinta sideedaad ilaa sagaalaad ay ku dhameysan karayaan sanadkan horyaalka premier leaga waayahay markan aynu eegno hogaamiyaasha horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta arsenal kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta brentford runanti arsenal waxay qaadanayaan xilli ciyaaroodkoodii ugu fiicnaa markii la eego muddo sideed iyo toban sano dabadeed ama sagaal iyo toban sana in arsenal aysan hogaanka ugu raaxaystaan waxaa ugu dambeysay labada iyo saddexdii iyo markaasi oo horyaalkii gebi ahaanba ay gacanta ku dhigeen hadaba markii la caawa lixda maqrinimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brentford iyo manchester stadium ayna soo booqan doontaa kooxda kubadda cagta brentford oo markaa dabcan xil ciyaareedkan qaangaartay khatar badan waali ah sidoo kaleetana ku jirta kaalinta toddobaad sidoo kaleetana afartii kun ugu dambeysayna shantii kun ugu dambeysay horyaalka bermeleega ay ciyaareen afar ka ah ayay badiyeen waana kooxda markii la eego tanii markii sanadka cusub ilaa hadda waa kooxda dhibcaha ugu badan heshay kooxda kubadda cagta brentford waa kooxda xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester city ku garaacday garoonkooda iyagoo joogaan itixaad istaadiga marka brentford inaba caadi maha laakiin markii la eego kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareedkan waa kooxda markaasi dabcan inta badan garaacda kooxaha markii la eego sida kooxda kubadda cagta brayton brentford ilaa spors ilaa fulham ilaa iyo stonvilla marka kooxaha yaryarka dhexdhexaadka xil ciyaareedkan arsenal ay ku raaxeysanayaan markii la eego caawa lixda maqribnimo ayayna eh, soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta arsenal kooxda kubadda cagta brentford arsenal markii la eego eh, dabcan kulamadii ugu dambeysay waa la garaacayay oo markii la eego efa kaabka masiti ayaa garaacday oo waa laga reebay sidoo kale eferton ayay garaacday yani labadii kun ugu dambeysay arsenal waa la garaacayay markii la eego marka xil ciyaareedkan haddii markan loo sadexiyana arsenal saddexdii kun ugu dambeysay waa la garaacay markii la yidhaahdo dadka inta badan markay yidhaahdaan bremford ayaa haddana sii garaacday marka arsenal wadadii hore ay kusoo laaban doontaa markii la eego waa in ay isku adkeeyaan ama ay sii ama ay xoojistaan markii la eego tahay mar walbo premier leagui aad dhibco lumisaa waa mar walbo aad gadaal aad u laabanaysa laakiin arsenal waa in ay markaasi sii badiyaan si sanadkan rajadooda iyo riyadooda ay u rumeeyaan oo ah ku guuleysiga horyaalka brimerlega marka haddii brentford ay kugadhacdo caawa kulanka soo socdana armasity ay tahay marka waxa weeyaan waa wax inabaanan caadi ahayn marka waa in arsenal ay badisaa kulanka brentford waa haddii ay doonayaan horyaalka brimerlega warka wacadiya waa haddii ay doonayaan weyaan kulankan haddii markaasi ay garaacaan ay garaacaan kooxda kubadda cagta brentford waxaa la aaminsan yahay kulanka mancity arsenal markaasi rajaynaya lahaan ka hayso xataa haddii dhibcay kasoo qaataan kooxda kubadda cagta mancity waa macquul weya markaas oo kale waa iska cad haddii ka badiyaanna waa kaa laakiin waa in kulankan ay badiyaan kadibna mancity ay la ciyaaraan kadibna waa kaa laakiin bal waran haddii kooxda kubadda cagta brentford caawa badiso arsenal la garaaco manchester city ay badiso manchester city haddii habeen damba eh, stonvilla ay garaacdo waxay tegi doontaa afartan afartan sideed dhibcood ayay tegi doontaa marka la hadda afartan shan le afartan sideed afartan sideed dhibcood oo ma city leh iyo arsenal konton dhibcood leh ayaa markaa wada ciyaari doona waa sidaba yacni la saadaalinayo weeyaan oo arsenal inta badan waxaa la saadaalinaya boqolkiiba sagaashan ay garaaci karayso brentford laakiin dhanka kale arsenal sidee kaalinta Eh, dabcan horyaalka brimier leaga isbuucan u noqon doonaa inay gebi ahaanba soo gabagabayaan in marka masity ay gacanta ku dhigto masity sida keliya ay xilli ciyaareedkan ama todobaadkan horyaalka brimier leaga gacanta ku dhigi kareyso waa in astofilla ay garaacaan waxay tegi doonaan afartan iyo sideed dhibcood kadibna kooxda kubadda cagta ee eh, branford waa inay rajeeyaan arsenal inay ku dhigto oo arsenal la garaaco marka waxaa wada ciyaari doona arsenal iyo mancity arsenal oo leh konton dhibcood iyo mancity oo leh afartan sideed dhibcood haddii markaasi mancity ay badyaanna arsenal kaalinta labaad ayay soo geli marka sida yacni taageerayaasha arsenal waxaa laleeyahay horyaalka brmeliga in laydinka xayoobiyo ama laydinka qaado meel dheer ma jiro marka waa in arsenal ay badyaan marka waxaa laleeyahay waa in arsenal breford ay garaacaan waa haddii ay doonayaan in horyaalka premier leaga ay gacanta kusii dhigaan oo ay iska raaxaystaan hadaba arsenal markii la eego caawa waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhaye waxaa leeyahay remsedel ay ahaan karaya marka shaxdooda inta badanla sidii hore gabriel iyo saliba oo iscaawinaya white iyo zinshenko halka thomas bartey iyo weliba shaka iyo weliba ordigaad yihiin kuwa markaasi weerarka lagu soo bilaabi karayo halka la saadaalinayo martinelli inkatia iyo zaaka yihiin laakiin waxaa la saadaalinaya in martinelli kulanka kayd la gelin doono oo ciyaaryahaanka tarasad ee kulanka lagu soo bilaabi doono waa sida macquulka weyaan inkatia saddexi tobankii eh, ugu dambeysay oo kulan halkaa uu ku ciyaarayay ee eh, garoonka emar stadium waxaa laleeyahy ninkan waa boqorka emaratis markaa saddexiy gool ayuu dhaliyey kulmadii ugu dambeysay waa ninkii Eh, kulan kasta oo garoonkan lagu ciyaarayo markaa eh, gool ka dhaliya haddii efe kaab noqon lahayd ama kadheebkaabka ama horyaalka brmeliga marka inkatia waxa uu yahay nin marka xilli ciyaareed aada u qurux badan qaadanaya waxaana uu kamid yahay xidigaha uu goolasho badan hadiiba kan koowaad uusan ahayn marka inkatia waa nin inaba nin caadi ahayn xilli ciyaareedkan markii uu ciyaaray eh, dabcan labaatan iyo toddoba kulan sagaal gool ayuu dhaliyay waa ninka ka hogaaminaya arsenal dhanka goolasha markii la eego bukaya saaka isagana waa nin kale oo aada u khatar badan xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray kulamada markii laga sideed kulan sideed gool ayuu dhaliyey toddoba kaleetana waa uu caawiyey odi isagana waa nin inabaanan caadi ahayn xil ciyaareed aada qurux badan ayuu qaadanaya odigaadna xil ciyaareedkan markii la eego lix kulan sideed gool ayuu dhaliyey shan goolna waa uu caawiyey marka odigaad iyo ninka inkateya iyo walibela saka inkati ayaa sagaal gool dhaliyey odegaad oo sideed gool ah iyo ninka la yidhaahdo eh, dabcan eh, saakana oo asan sideed gool ah mataneli qudisi xataa wuu wacdareynayaa inkastoo kulankii ugu dambeeyey eh, darad markaa caajis caajista uu ka muuqday laakiin ninkan waa nin aada u khatar badan marka arsenal waxa uu markaa dabcan uu doonaya in markaa caawa kulankaasi asaga xatirtadoo gool u dhaliy waa nin wanaagsan weeyaan marka waa kaa marka kulankan keliya waxaa ka maqnaan kara kooxda kubadda cagtay arsenal ninka layirahdo gabriel jesus oo xataa laleeyahay ninka soo socdo iyadanba ama bishan gabagabadeedii usoo laaban karaya eleni iyo weliba smisro ayaa ka maqnaan karaya halka kooxda kubadda cagta brinfordna dabcan ciyaaryahanka ugu khatarta badan ay haystaan uu yahay ninka layihahdo ivan antoney ninkan waxauu kamid yahay xidigaha xilli ciyaareedkan oo hadareynaya marka tony waa nin aad u khatar badan weeyaan xilli ciyaareedkan markii uu ciyaaray sagaal iyo toban horyaalka brimer leaga waxa uu dhaliyey saddex iyo marka ninkan inaba caadi maaha saddex goolna wuu isku darka wi kulan uu ciyaaray afar iyo toban dhaliyay kooxda kubadda cagta brandford waxa uu caawiyey afar gool marka tony inaba caadi maaha xataa jira ciyaaryahaan kale oo aada u khatar badan waxaana eh, dabcan lagu magacaabo ciyaaryahaankan waxaa la yihahdaa berian ee eh, boma waa ninkan waa saddex sano jira ah wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta brentford marka wiilkan aadka u khatarta badanna shan gool ayuu dhaliyey xilli ciyaareedka premier leaga laba goolna waa u marka brentford waxay qaadanayaan xilli ciyaareed aad u qurux badan so kale kooxda kubadda cagta brentford kulmadii ugu dambeysay ee horyaalka premier leaga ay ciyaareen waxay yihiin kuwa shantii kule ugu dambeysay ambitin ahaa oo dabcan aan la garaacin kulankii ugu dambeysay waxay garaaceen southampton saddex iyo waxba ay ku garaaceen kulankii brentford iyo leeds barbardhac golalaan la galeen oo brentford laba gool iyo waxba ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta bermus kooxda kubadda cagta brentford waxay garaaceen kooxda kubadda cagta liverpool saddex iyo hal eh, sidoo kale westerham ayay labai waxba ku garaaceen eh, kooxda kubadda cagta ee eh, brentford ayaa labiyo laba la galeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporis marka Eh, yani brentford waa koox inabanacadeen xataa masita iyo xilli ciyaareedkan laba yaal ku garaaceen marka brentford kulan horyaalah la garaaco shime ugu dambeysay waxaa ugu dambeysay kulankii kooxda kubadda cagta astovilla afar gool iyo waxba ay ku garaacaysay oo kooxda kubadda cagta astovilla waa saddex labaatanki xilli ciyaareedka hore weyaan markaas iyo afar gool iyo waxba lagu garaaca marka brentford waxaa ugu dambeysay guuldaro in la dhadhansiiyo saddex labaatanki marka sanadkii hore tan iyo markaasi waxay ahaayeen kuwo aada u khatar badnaa oo yani waxay ahaayeen kuwo markaa aada iyo aada u khatar badnaa marka xiligaasi waxaa jira kulamo aada u khatar badnaa liverpool oo kale way garaaceen mancity oo kale way garaaceen marka arsenal waxaa leeyahay markan brenford waxay usoo socdaan in adiga ay ku garaacaan marka waynu arki doonaa haddii brenford ay jahwaleelin doonaan kooxda kubadda cagta arsenal brenford waxaa lagu naaneysaa kooxda shinida waa koox inabaanan caadi ahayn weeyaan waxay haystaan goolhay inabaanan caadi ahayn goolhayaraya waa goolhay aad u khatar badan marka waynu arki doonaa kolley kooxda kubada cagtay arsenal laakiin saddexdii kulin ugu dambeysay way garaacaysay mar saddex iyo waxba mar laba iyo hal mar laba iyo eber mar saddex hal mar hal iyo eber yani shantii kun lagu dambeysayba breford waa la garaacay oo kooxda kubadda arsenal ayaa ku raxaysanaysa haddaba tababaraha kooxda kubadda cagtay arsenal michael artet ayaa su badan la weydiiyey su-aashii ugu horreysay la weydiiyey waxa uu ahaa saaxiibkiisii ninka layidhaahdo dabcan ninka aadka u khatarta badan ee beb guardiola waxaa la yidhi bal arteta waxaad ka jawaabtaa su-aal ah dabcan markii aad joogtay kooxda kubadda cagta macity muddooyinkii ugu dambeysayba aad iyo aad in kooxda kubadda cagta mancity ay khiyaano sameeyeen sidoo kaleetana la saadaalinayay dhibco laga jaro sidoo kaleetana seribidii loo celiyo musuq maasuqaasi maxaa ka jira wuxuu yidhi aniga intaa joogay musuq maasuq ku arkin sidoo kaleeto bal ka waran hadii eh, waxaa layidhi haddii dhibco laga jiro kooxda kubadda cagta city arsenal yani fursad mu noqon doonta wuxuu leeyahay aniga ma doonayo in mancity dhibco laga jiro sababtay tahay waxaan doonaya uu leeyahay mancity oo joogta inaan horyaalka aan ah ku guuleysto oo aan markaa xil ciyaareedkan wacdaray yani wuxuu leeyahay haddii lacala masiti dabcan la qabto waxaa leeyahay arsenal oo kale waqtiga u saaciiday masiti laga qabtay taageerayaasha masiti waxay leeyihiin waxaa weeyaan xaalada eh, aad iyo aad waa kaa dhibciyii nagala jirtay saasaan ugu gaadeen camalinta badan laakiin michael arteta wuxuu leeyahay aniga haddii masiti xilli ciyaareedkan ay ciyaarayaan rur ahaantii waxaan doonaya inaan la tartamay uu leeyahay marka xataa wuxuu leeyahay haddii aan doonayo in aan ku guuleysto horyaalka ee eh, premier league waa in masiti oo joogto ama masity oo ciyaareysan ha ku guuleystaa marka eh, arsenal iyo weliba michael arteta waxay leeyihiin ma doonino in markaa masity la ganaaxo laakiin waa iska caadi markii la eego laakiin arsenal waxay leeyihiin anaga sanadkan waa xoog badanaha marka kulamada kale jira hadii eegno brighton oo kale waa brighton waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta crystal palace lixda maqribnimo sidoo kale kooxda kubadda cagta spors waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta leicester city lixda maqribnimo waa mid kamid a ah kulamada ugu xiisaha badan jira weeyaan kooxda kubadda cagta boris oo kulankii ugu dambeysay kusoo maskax degsatay kooxda kubadda cagta mancity waxay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood haddii ay badiyaanna waxay tegi doonaan afartan iyo laba dhibcood ay tegi doonaan markaa eh, waxaay markaasi doonayaan sporis eh, sanadkan booska afaraad inay xoojistaan xataa sporis iyo manchester city iyo manchester united iyo newcastle markii la eego shantaasi iyo arsenal waxaa udhexeeya dhibco gaariya ko iyo toban marka hadii arsenal la garaaco spors ee badisana eh, arsenal iyo spors sidii ayaa udhexeen doona yani taa waxay ka dhigan tahay in weli horyaalku furan yahay arsenal ku dagaalami karayaan mancity ku dagaalami karayaan xataa manchester united ay ku guuleysan karayaan horyaalka premier league sababta tahay manchester united waxay leedahay afartan saddex dhibcood marka konton dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta ee eh, arsenal toddoba dhibcood ayaa udhexeysa newcastle oo kale afartan ayay leedahay tuttenham oo kale soddon iyo sagaal ay badiyaa rajeeyay marka yacni shantaasi kooxood sanadkan inta badan waxaa leeyahay arsenal ama city mis manchester xataa newcastle xataa ayaa u diidi karaya horyaalka haddii ay markaasi dabcan guulahay sii wataan waa macquul weeyaan tada kale newcastle markii la eego xilli ciyaareedkan keliya hal koox ayaa garaacday waana koox kubadda cagtay liverpool xilli dambe oo ciyaaryahanka tirahdo carfalo uu gool ka dheliya sida kale newcastle waa kooxda ugu ambiitika dheer xil ciyaareedkan horyaalka brimerliga marka waa ka newcastle waxay lee ciyaari doonta kooxda kubadda cagta bermus sideed habeenimo qadar soddon daqiiqa waa kulamada xiisaha badan ee la ciyaari doona weeyaan wali waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha door k kulamada kale jirana haddiinu eegnana bundesligaha kooxda kubadda cagta bayer ayaa waxaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee eh, bojum shanta galabnimo qadar soddon daqiiqo ah bayer munig ayaa waxa ay doonayaan in markaa eh, dabcan ay sii wataan eh, wadada guulaha oo kulankii ugu dambeeyay ay guuleysteen markii la eego kooxda kubadda cagta bayer munig laakiin waxay la dhibaatooneysaa eh, dhaawaca iyadoona ay ka maqan yihiin golahayahooda koowaad ninka layihahdo amaan noya cdumane lucas hernandes kimij xataa oo leeyahay waa uu maqnaan karaya kulankan sidoo kaleeto eh, ninka layihahdo mazarawi ayaa maqnaan karaya sidoo kale ciyaaryaanka layihahdo garanfebeg ayaa sidoo kale ka maqan oo kulanka markii la eego toddobaadkan kooxda kubadda cagta bayr munig iyo weliba kooxda kubadda cagta b wada ciyaari doona marka labada kooxood ba toddobaadkan ciyaari doona ee eh, james leaga ayaa markaasi dabcan ciyaaraya markii la eego b oo kale waxay ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta monaco oo kulan xiiso badan weeyaan toddobada habeenimo ayuu kulankan soo galaya b g linal ayaa shaki la gelinaya kulankan inuusan ciyaarin ayaa la saadaalinaya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhurka e n n markan eegno kooxda kubadda cagta real madrid waxay ciyaari doontaa finaalka ee club world cup-ka ama kooxaha adduunka markii la eego iyadoona kooxda kubadda cagta marengeyska ay tahay kooxda taariikhda ugu badan ee ku guuleysatay waxaana doonayaan in ay dabcan guulaha halka ay sii wataan real madrid ayaa finaalkii ugu dambeysay waxaa ka qaaday kooxda kubadda cagta barsha caawan waxay noqon doontaa haddii laga qaado in kooxda kubadda cagta real madrid wax ka yar laba bilood in laba fiinaal laga qaado iyadoona shaki weyn dabcan la gelinayo hadii kooxda kubadda cagta real madrid laga qaado koobkan club world kaabka tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid ninka layihahdo carlo ancelotti oo waxaa leeyahay haddii caawa guuleysan waayo koobkan laga qaado waxaa leeyahay carlo ancelotti waqtigiisii kooxda kubadda cagta real madrid halkaa ayuu ku dhammaan karaya haddaba edin hazaad ayaa la saadaalinaya kulanka maqnaanayo katua faskeys iyo mendi iyadoona eh, ciyaartooyda sida dani karafahal iyo weliba ninka karim bizema ay dib uga soo laabteen xataa milataw ayaa kulankan dib uga soo laabtay kooxda kubadda cagta real madrid iyadoona karim bizema eh, dabcan uu yahay xidig aada u khatar badan sidoo kaleetana lagu daray saddexda xidig ee sanadkii lasoo dhaafay kuwa ugu wanaagsana waa miisi iyo weliba empape iyo weliba ninka layihahdo benzima marka caawa markaynu arki doona kooxda kubadda cagta real madrid waa kooxda dabcan muddo badan ku guuleysatay koobkan iyadoona kooxda kubadda cagta marengeyska ay doonayaan in guulahay sii wataan kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta al ahli ayay garaaceen marka markii ugu dambeysay subarkaabkan ay ku guuleystaan waxay ahayd Eh, dabcan siddeed tobankii markaasi oo ay dabcan qaadeen iyadoona markaa xil ciyaareedkaasi ka qaadeen kooxda kubadda cagta manchester united waa siddeed tobankii iyo toddobiyo xil ciyaareedkaasi weeyaan kasamiro ayaa markaa dabcan guul ka dhaliyey kadibna isku konton labo daqiiqo marka markii ugu dambeysay weeyaan iyadoona eh, labada kun toddobiyo waa laba kun siddeed tobankii toddobiyo tobankii ay ku guuleysteen toddobiyo ilaa saddex iyo tobankii marka markii afraad weeyaan markii shanaad ayay doonayaan in koobkan ay ku guuleystaan marka wanu arki doonaa waxaa la saadaalinayaa in eh, kribizema kulankana lagu soo bilaabi karin oo dabcan la ilaalinayo laakiin fada falfardi rodrigo iyo levenicias ayaa la saadaalinayaa halka joameni sidoo kaleeta ciyaaryahan kale tony crus iyo weliba eh, luka mudrig la saadaalinayo halka meletaw iyo antony rodriguez wada ciyaari karayaan kamofinga garabka bidix ayuu ciyaari doonaa halka dani oo garabka midig u ciyaari doona difaaca marka waa saadaasha waxaa laleeyahay saddex gool iyo hal ayay ku qaadi doontaa kooxda kubadda cagta real madrid fiinalka kalabol kaabka waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka ama istaadiyah lagu magacaabo molaya cabdulaahi oo ku yaala gudaha wadanka morocco marka arki doonaa anton taylor ayaa refri ka noqon doona kulanka xiisaha badan ee caawa tobanka habeennimo dhexmari doona kooxaha eh, dabcan alhilaal iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid marka iyadoona waxaa jira xidig aad u khatar badan oo xilli ciyaareedkan xataa ka wacdareeyay mundyaalka dunida sacuudi arabiya iyo ninkan ka soo jeeda waxaana la yidhaahdaa saleymaan al dawshari waa xidigaha ugu khatarta badan kooxa kubadda cagta alhilaal alhilaalna xilli ciyaareedkan markii la eego waxay badiyeen kulamo aad u khatar badan sagaaliyo toban kulan ilaa labaatan kulan oo ciyaareen xilli ciyaareedkan keliya waxaa la garaacay hal kulan markaa alhilaal waa kooxda reer sacuudiyaanka weyaan markii ugu horreysay taariikhda ay soo gaareen finaalka club world cup waxayna doonaya markii ugu horreysay inay qaadaan koobkan ee subarkaaba ama club world cup kala yidhaahdo marka al-hilaal waxaynu ognahay in kulankii ugu dambeysay ay soo garaaceen kooxda kubadda cagta filimango ee brazilian ama kooxda kubadda cagta brazil marka waxay doonayaan inay real madrid ku daraan laakiin dhowrkii sana ugu dambeysay kooxda kubadda cagta real madrid markii la eego ama kooxaha yurub ayaa qaadayay koobkan sanadkii ee hore ee kuwii labaatanka waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta jelsiya sanadkii kasii horeeyey bayer munig ayaa ku guuleysatay kii kasii horeeyeyna kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool ayaa markaa ku guuleysatay markii la eego ilaa real madrid marka waa kaa sanadii ugu dambeysayba kooxaha yurub ayaa ku guuleysanaya markaa caawen arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta madrid ay ku guuleysan karayaan marka waa dhanka kale tan haddaynu egno xalay kooxda kubadda cagta ac milan ayaa hal gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta turin milan ayaa wadada guulaha kusoo laabatay inkastoo weli aynay jabsan yihiin kooxda kubadda cagta ac milan maadaama dhibco aad u badan laga sareeyo isku deetaha ayay doonayay sanadkan inay difaacda laakiin sanadkan waa in milan ay markaa xooga saaraan kaalinta afaraad ama saddexaad ilaa labaad ee seere eeda talyaaniga xalay ninka layihahdo jeruud ayaa markaa dabcan guul gaarsiiyey kooxda kubadda cagta milan isagoona marka dabcan ciyaaryahaanka la yidhaahdo dabcan zalatan qoliisii xataa xali la inkastoo kursi geedka uu ku dhammaystay laakiin zalatan ibrafij ayaa la saadaalinaya in kulamada soo socda wuu diyaar u yahay inuu caawiyo kooxda kubadda cagta ac milan ac milan oo xalay torina ka badaysa waxay ka dhigan in kaalinta saddexaad ay ku jiraan afartii kulan ugu dambeysana ama shantii kulan ugu dambeysana hodeelka seereedeeda ciyaarayeen saddex ka ah ayaa la garaacay afartan koodhi bacod ay leedahay kooxda sanadkan hogaaminaysa talyaanigana waa naaboli waxaay leedahay konton iyo lix dhibcood marka farqi badan ayaa udhexeeya inter milanna kaalinta labaad ay ku jirta afartan iyo saddex dhibcood ayay leedahay marka waa ka kulmadii xale la ciyaaray markana haddii eh, soo koobno wararkii ugu dambeeyey suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta spots ayaa ka mid ah kooxaha ee eh, dabcan doonaya inay ku dagaalamaan xilli ciyaareedka markuu dhammaado ciyaaryahanka leeda james madison oo dabcan ka tirsan kooxda kubadda cagta laser sidoo kale sboris waxay ka goan an tahay inaysan haari kayn xayagan aysan u ogolaan inuu ku biiro koox bermeliga ama haddii noqon laheyd manchester ama kooxda kubadda cagta bayrmanager bundesliga dhan kaleetana christian bolisig ayaa la filayaa inuu xagaaga ama xidigan eh, dabcan chelsea xagaaga soo socdo eh, dabcan uu baxo si lamida ah. ninka yihahda xakam siyaaj xataa rumel lukaku ayaa la saadaalinayaa inay bixi karayaan oo gubi chelsea ay faaruqin karayaan ac milan ayaa dib u soo celisay xiisaheeda waryahaanka arsenal ciyaaryahanka layihahdo valerin bologon oo wacdaro iminkanba ka dhigaya kooxda kubadda cagta remis iminkana uu hogaaminaya dhanka good ee wadanka faransa michael arteta ayaa qishay qorshaha arsenal in ay markaasi haysato ninka layihahdo valerin bologon milan ayaa sidoo kaleta xiiseynaysa qadka dhexe kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka layihahdo nabi keita halka kooxaha liverpool newcastlena iminkoodaba ama haddaba ay dhexdooda ku dagaalamayaan ciyaaryahaan aada u khatar badan ninka la jonathan oo byliverkusin ka tirsan waa kooxa kubadda cagta manchester united ayaa diyaar ah inay markaasi ninka la yihahdo marcel sabista si rasmi ah oo seexato haddii uu acduro xilli ciyaareedkan ka dhiga kooxda kubadda cagta manchester dhan kaleetan abamiyan wuu diiday inuu ku biiro kooxda kubadda cagta los angeles isagoo u dagaalami doona booskiisa chelsea ah. wargeyska telegraf ayaa iminka hadalka warinaya dhan kaletana kooxda kubadda cagta manchester united iyo arsenal iyo liverpool ayaa wada hadalo la yeeshay wakiilka daadayaar ee barcelona ciyaaryahanka yirahdo waa ansu fati halka kooxda kubadda cagta manchester united ay indhaindhaynayso sana jirka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta royal ninka yidhaahdo ee dabcan artura fermerin waa nin aada u khatar badan warkiiska mayl ayaa arrinkaa warinaya waayahay saaxiibayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur k n n ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamijkiisa xigahan oo la golanta